بسم eh, الله eh, waa kaynu gobashii hore waan dhammaynay suuratu lbaqara waa madani suuradaha waa madaniga suuradaha madaniga kuwii ugu soo hordegay wey suuratu lbaqara eh, suuratu lbaqara waxaa lagu sheegay ilaa shan lix ama shan shay oo la soo nooleeyey nabiyullaahi aadam calayhi salaam abuurkiisii way suuraddu way sheegaysaa reer banu israa'iil markay nabiyullaahi muuse raaceenna waa kii qaarkood dhintooo la soo nooleeyey baqaradii ninkii loo gowracay waa kii isna la soo nooleeyey ninkii eh, tacjibay sidii ilaahay magaalada nu nooleyn yidhi ee isagiyo dameerkiisii la dilay saddex boqol iyo waxoogay dhimansanaa waa la soo nooleeyey نبي الله إبراهيم markuu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta toddoba shimbirood qabaa layidhi shimbiro gowrgowrac madaxa ka goo buurahana kala gee kuwaana waa la soo nooleyn waxa weeye intaas suuradu way sheegaysaa waxaa la yidhaha suuradda waxaa ku jira boqol amar boqol nahyi boqol xugum boqol khabar khabar waxaa la yidhaha wixii warbixin ah waxaa lagu bilaabay aliflamin alxuruuf lmuqaaca suuradaha lagu bilaabo waa labaatan iyo sagaal wey qaar waa xaraf saad iyo nuun iyo qaaf qaar waa laba xaraf xaamiin qaaf waa saddex xaraf alimramra iyo wixii lamid ah qaar waxaa weeye waa afar xaraf aliflamim saad qaar waa shan xaraf taasaa ugu badan kaafaya caynsaad taasaa ugu badan marka marka xuruuftaasi tafsiirka ugu fiican aynu u hayno ilaa hadda wax tafsiirahoo nabiga laga sheegay ma hayno saxaabadu tafsiiray sheegeenna ma hayno dad waxyaabo badan yidhi baa jira laakiin laba masalo iyay xuruuftaasi tahay mid waa weeye waa qur'aano markaad aqrido ajri baa lagaa siin oo nabigu wuxuu yihi hal xarafoo qur-aanka ninkii aqriya toban xasanuu leeyahay walaa aquulu alflaamiim xaraf laakiin alif xaraf walam xaraf wa min xaraf xaggaa way ku fiican yihiin xagga kale waxay ku tusin icjaaz lqur'aan qoladii mushrikulcarab ahayd qur-aanku markuu soo dego ma dhegaysan jirin dhagahay ka furaysan jireen xuruuftan markii lagu bilaabay iyay dhegaysan war waxaan waxaynu weligeen maqalayba ma ahee way u dheg raariciyeen marka waxay ka dhigan tahay qur-aanka a taqaaneen alif xuruuftaa taqiineen buu ka samaysan yahay xaris oo kale lakaale alfilaamin marka saasaynu ku daynana tafsiir uma hayno waa labaatan iyo sagaal suuradood daalika kaa alkitaabu ee kitaabka ihi laa rayba shaki kuma jira fiihi dhexdiisa hudan hanuun buu u yahay iyo nuur lilmutaqiina kuwa alla ka baqa ee munaasabadaa suurat lfaatixa iyo suuradda ka dhamaysa waxaa la ihdina siraad almustaqiim sow maaha marka daalika alkitaab way siraadkii mustaqiimka ahaa oo kitaabkan kariimka ah ee nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey waxaa weeye e, waxaan u malaynayaa qur-aanka kariimkaa ninkii macnihiisa wuxuun ka fahma xaqii buu hayaa wuu ku taagan yahay u malayn mahayo inuu ka leexan karo aayadaha tawxiidka suuradaha aada uga sii hadla si cajiiba suuratu zumar iyo suuratu yuunus iyo waa si cajiiba ah. laakiin kulli qur-aanka aayad waliba macnaheeda meel bay kaa qaban marka daalika xagga carabiyada markii le daalika ishaara baciida la yidhaha waa ishaaro fog daalika ka kitaabkiina waa kan ina horyaala daalika ka qiimaha badan wey ee sharafta leh alkitaabu kitaab wey haddii ciraabta la yidhaahdo alkitaabu kaga khabar laa rayba shakina fiihi dhexdiisa kuma jiro khabar kale hudan hanuun buu yahay lilmutaqiina icraabtu waa sidaa marka aynu icraabtaa waxba isku daalin mayna daalika kaa alkitaabu ee kitaabka ah ee qur-aanka kariimka ah waa qur-aanka magacyihiise laa rayba shaki fiihi kuma jiro anahu min allah annahu min cindi illaah marka taa markii la yidhaahdo dad fara badan oo ka shakiyaa jira ka war dad fara badan oo ka shakiyaa jira maxaa loo leeyahay shaki kuma jiro yani qofkii wax laga shakiya ma aha wey wax laga shakay karo shakiba munaasaba ma aha wey waadixnimadiisa iyo xaqiisa jumlo kasta oo qur'aanka ka mid ihi wax caqligala wey jumlo aan caqligalahayna ma jirta wey hudan hanuun buu u yahay lilmutaqiina kuwaa loo hoda ka baqa marka khalqiga dhan waa loogu talagalay inuu hanuun noqdee mutaqiinta waxa si gaara ah loogu sheegay waa sharaftooda way ku dhaqmeen hanuun buu u yahay waa wadadii hogaaminaya hidaayadu waa laba oo hidaaya min allah waa ta qalbiga alla ku rido iyo hidaaya nabiguna haadib u ahayo waa tusaale hoggaankii weeye wadada tusinay taqwaduna waxa weeye alla oo laga baqo alladiina kuwa weeye mutaqiintu yuminuuna rumeeyey bilqaybi waxa maqan rumeeyey allah ilan bidhaan ahaan uma aragno malaa'igta jannada naarta aakhira wax qaybka ah waa iimaanka ugu weyn wa yuqiimuuna salaata salaadana ooga oo waqtigeedii tukada shuruuddeediina la yimaada wa mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixiyo oo kharas gareeya marka iimaanku waa bilowga alla aqoonta weyn labada kalena salaaduna waa cibaado badaniya waxa la bixinayaana waxaa weeye waa cibaado maali ah marka tii waajibka ahayd oo zakada ahayd iyo tii sunnada ahayd labadaba way soo galayaan waxay hayaan kuwa nafaqeeyo weyn marka islaamku ma raba in liismoora duugo wixii kaa go'i kara waa inaad bixisaa oo meelku munaasaba aad ku bixisaa aladiina kuwa weeye mutaqiintu yu'minuuna rumeeyey bilkaybi waxa maqan allah bay rumeeyeen jannadiiyo naartay rumeeyeen qaybkay rumeeyeen wayuqiimuuna salaata salaada ooga oogidda waad garano salaada sameeyo oo qotomiya shuruuddeedii arkaanteedii wakhtigeedii salaaduna luqa ahaan waa ducay ahayd laakiin waa salaada naloo dejiyey laa diina laa salaata fiihi buu nabigu yidhi diinaan salaad lahayn diin ma aha saxaabadu ruuxa waa muslim marka la yidhaha ma tukadaa bay dhihi jireen waa muslim marka la yidhaha idan qudheen waanu dhihi jirnay ruuxa hadduu tukado waa looba horta inuu muslim yahay marka dembiga kale uu galo ee salaadaaba ka difaaciba qofku markuu weysaysto wuxuu dhihi af soomaaligu waa wada diin weye luqada af soomaaligu waa wada diin dhinku markuu weyse qaba war waan tukaday wallaahi inay sidaa tahay buu dhihi markhaati buu ka dhigan inuu tukaday waxa weeye hadduuna qofku salaad tukanin diinta waa ka baxsan yahay eh, baynana wa bayna alkufri asala man tarakaha faqad kafar annaga iyo gaalnimada waxaa noo dhexeeya salaada yani gaalnimadii muminka salaada udhaxaysa markuu salaada ka tago waa kaafir marka culimadu meeshaas way isku yaqabteenoo waxay idhaahdeen hadduu ninku taariku salaad yahay oo salaada ka tago ama qaadicu salaad waa gaal axmed bin xambal saasuu leeyahay waa gaal imaamu shaafici wuxuu leeyahay warida gaal maaha hadduu sida kale u rumaysan yahay war gaal maaha maxaa yeelay diinta muxuu marka hore horta ku soo galay ma salaad buu ku soo galay maya laa ilaha illa allah maxamedun rasullahi buu ku soo galay laa ilaha illah maxamedun rasullahi dee ilaa uu taa diido marka macnaha hadduu qalbiga ka rumaysan yahay dee salaadii waa un dembi weyn oo ka dhacayo waa camal kufria ah. gaalnimada kufri camali kufri caqiidi aa layidhi marka imaam shaafici wuxuu leeyahay gaalnimadii diinta ka saaraysay ma aha ee camalkiisa gaalnimo soo gashay wa mimaa kii razaqnaahum aan ku arsaqnay yumsixuuna bixiya waladiina kuwa weeye yu'minuuna rumeeyey bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nabiyullahi maxamed rumeeyey wamaa kiina rumeeyey unzila lagu dejiyey min qablka hortaa la dejiyey wabilaakhirati aakhirana hum iyagu yuqinuuna way yaqiiniyaan way hubaan aakhirana way hubaan aakhirada markuu qofku hubo caqiidadiisu waa taam xumaanba inuuna ku kicin baa suuragalo marka waxaa la leeyahay labadaa qolo qolyo waxay leeyihin ahlu kitaabkii baa loo jeedaa bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wixii lagu soo dejiyena way rumeeyeen wixii kaa horeeyena way rumeeyeen ahlu kitaabka keliya maaha waa dadkao dhan ahlu kitaabku waa laba ajri bay leeyihiin ninkii ahlu kitaabka ah ee diintii diinihii hore diinta diintana rumaysan laba ajri buu leeyahay marka dadkoo dhan baa loo jeedaayo ambiyadii kaa horreysay iyo diintoodii way rumeeyeen ambiyada waxaa lagu tilmaamaa boqol iyo afar iyo labaatan kun waa riwaaya sidaa sheegaysa rusushu waxaa weeye saddex boqol iyo dhowr iyo toban saddex boqol saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban shan iyo labaatan unbaa qur-aan kole inoo sheegay shan iyo labaatan qaarkood isku khilaafsan yahay diilaha marka inta waaweynina waa afar marka wixii horena way rumeeyeen wax dambana way rumeeyeen waa mumin dhaba ama ahlukitaab ha ahaado ama cid kale ha u dhasho carab iyo cajabi ma kala xigaan waladiina ku mutaqiintu yuminuuna rumeeyey bimaa unzila ilayka wixii lagu soo dejiyey wamaa unzila wixii la dejiyey rumeyn qablika adiga hortaa wabilaakhirati aakhirana hum yuqinuuna yaqiiniyey iimaan dhaba ah weeye markaasi iimaankii waa ka dhaba ah arkaanu imaanta inagoo caruura laina beri jiray aakhira kamida waxaa laina beri jiray inagoo caruura arkaanulimaan marka qof kastoo iimaanka sidaa yeesha eeg dad baa waxay leeyihiin qur-aanka dee dadkii horaa malaha la sheegaya inagaa layna sheegaya kuwa waxaa hore rumeeye waxa dambe inaguna waa ku jira waa laynaga rabaa ulaaika kuwaasi calaa hudan hanuun bay ku sugayiin min rabbihim ka ahaatay waa kuwee kuwa qeybka rumeeyey salaada tukaday sadaqaystay waxyiga iyo diinaha rumeeyey kuwa noocaasi hanuun bay ku sugan yihin min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaaika kuwaasina hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaysta weye muflix waxaa la yidhaha falaax waxaad ka baqaysana inaad ka nabad gasho waxaad rabtay inay hesho falaax waa waxaa marka maxaa lagu helay hanuunkaa inuu qofku muumin noqdo wixii alla rumeeyey iyo rumeeye wey masaladaa ku talagal dadkii hore keligii lala hadli maayo inagaa laynala hadlayaa ulaaika kuwaasi calaa hudan hanuun bay kusa min rabbihim rabbigood ka ahaaday ulaaia kuwaasina hum lmuflixuuna kuwa guulaystay wey ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaan waxaa isku mida calayhim dushooda aandartahum u digtaya am lam tundirhum uma aadan digina laa yuuminuuna marnaba rumayn mahayaan <coughs> ama udig ama ha udigin marnaba ma rumaynayaan meeshan waxaa laga bilaabay afar aayadood oo muminiinta ku saabsanayd waa kaynu soo dhaafnay laba aayadoodoo gaalada caadiga ah ku saabsan saddex aayadood oo munaafiqiinta ku saabsan marka munaafiqu luqa ahaan annaafiqa bahal yar buuc la yidhaha af soomaaliga tig baa la yidhaha tig shiirkay u egtoo ka yar weynta daba dheer oo laga gaagaaban way siyaasad badan tahayoo intay dhulka qodo ay xusho xusho iyo meel xagga shisho ah iyo kor waxayna wax qara yar bay ka dhigi markii masku usoo galay wax dareento halkaasii ka booda nifaaq horta waa kaa marka nifaaq gaalnima u qarsoon oo qalbigooda ku jirta gaaladana way ka dhiboodan yihiin xagga cadaabka ina almunaafiqiina fi daraki lashal munaafiqiintu waa kuwa aan gaadhno ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay gaal markuu yahay ama ahlu kitaab ha ahaado ama majuus ha ahaado ama mushrik ha ahaado sawaan waxaa isku midahon kala dunayn calayhim dushooda waxaan u kala duwanayn andartum u digtaya am lam tundirhum uma aadan digina laa yuminuuna marnaba rumayn mahayaan khatama allaahu allah daboolay khatmigu waa wax shaabada dusha inta la daboolo la qariyo calaa quluubihim qalbigoodu alla daboolay dabool baa dusha ka saaran yani waxba geli maayaan baa laga wadaa wax wacdiho geli ma jiro hadda dadkeena uu ku fara badan yahay kuwa qalbigoodu daboolan yahay war wadaadkaa xunka ee meelaha wax ka sheeg sheega bay kuleeyihiin waa kuwa kuwa la sheegayo hamooda kuga fog khatama allaahu alla wuxuu daboolay calaa quluubihim qalbigoodu alla daboolay qalbiyaalkooda wa calaa samcihim maqalkoodana wuu daboolay oo xaqa ma maqlayaan dhawaaqa way maqli laakiin xaqa ma maqlayaan wa calaa absaarihim indhahoodana hishaawatun dabool baa saaran waa la daboolay qalbigoodu wuu daboolan yahi waa la khatay macnaheedu waxa wey wax gelayaa ma xaqa ma maqlayaan weligiiba waxa uu sheegi jiray ninkaasi buu ku leeyahay markaad hadda u sheegto indhahooda way daboolan yihiin waxa weeye xaqa iyo ma kala arkaan iyo baatilku waa isugu mid iyaga ulaaika kuwaas khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim indhahooda waxaa qishaawatun dabool walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadiimunoo weyn maxaa cadaabka lagu mutay sheekh xaqoo diida wey waxaan in badan aan ka digaynaa qur-aanku beriguu soo degay taariikh maaha qur-aanku waaqaco dhacday maaho lasoo dhaafay dadkaa nabiga la joogay gaal iyo muslimba so qur-aanku kuma soo degayni inagana wuu sheegi hadda qofka gaalka ah oo xunka ah oo diinta islaamka aan rabin wuu qalbi daboolan yahay fi lwaqti alxaadir waadna garanba walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab cadiimun oo weyn munaafiqiintiina wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah man dad baa ka mida yaquulu dhihi aamanaa billaahi allaan rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamana waan rumaynay wamaa hum mana aha bimuminiina muminiinba ma aha muminiinba ma aha yukhaadicuuna allaha allay khayaanayaan macna iyagu waxay isku dayayaan inay alla khayaanaan iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay alle iyo muminiintay khayaano kula dhaqmiyo afka wamaa yakdacuuna ma khayaanayaan ilaa anfusahum naftooda mooye khayaanadan ay la imanayaan iyagunba wax isku yeeli iyagun bay dusha ka saaran tahay waxay khayaanayaan waa naftooda waa iscudhuuna mana oga inay khayaanadu iyaga dib ugu noqon ma oga munaafiqiintu zamankii makiga ma jirin waayo maki islaamka waa laga xoog badnaa munaafiqu waxaa weeye waa fulay ama waa danayste sidiisaba munaafiq haddaad aragto waa fulay ama waa danayste marka waktigii maka la jooga wax laga cabsadaa ma jirin markii madiine la yimid oo e, e, madiine la yimid oo beder dhacday iyo munaafiqiintu bilowdeen waxa weeye waa fulayaan waa danaysayaan marka inay gaalnimo muujistaan way u suuroobi weyde inay gaalnimo muujistaan way u suuroobi weyde markaa way qabsadeen oo dadka salaada salaada ugu darayna waxay ahayd subaxa iyo iyo iyo cishaa'iga bay ahayd salaada ugu darani waxa weeye e, yuraauna wahum kusala salaada intay yimaadin bay ugu cajisan yihiin inta iska dhawrio hoostay ka sheekaysano war wax uu nagu dheereeyey kaasuu horey ka booday munaafiqu waa kaa waktigaasuuna bilowday cabdullaahi bin ubay bni saluula ninkii reer bani khasraj munaafiqiinta madaxeedu ahaa ra'sulmunaafiqiin buu ahaa isagoo boqornimo loo duubay bani qayla aws iyo khasraj oo bani qayle laysku yidhaahdo gabadhii dhashaba malaha ahayde oo boqornimo loo caleebo saaray buu nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu tegey haddee boqornimadii ka kala dooshay awalna islaamnimadu nabigoon madiine tegin bay ka bilaabato makay ugu yimaadeen dhowr iyo toban baa u timid ansaara waylha maalintii dambana toddobaatan iyo dhowr baa u timid <coughs> waxay nabiga ka ballan qaadeen cabaas baa la joogay adeerkii waxay nabiga kaga ballan qaadeen haddaad noo timaaddo inaan ku difaacayno cabaasna wuxuu hi war ninkaa haddaydaan hanan karaynin marka islaamnimadu iyadoo eh, ka bilbilantay madiine oo islaamnimo badani jirto qoys aan islaam ahayn qoys aan islaamnimo gelin jiro muscab bin cumayr loo diray muscab bin cumayr yuu nebigu tegey mashxarad baa lagu soo dhaweeyey nabigu markuu tegey hijrada loo idnay marka munaafiqnimadu waa sidaa munaafiq haddaad arkatana waa danayste ama waa fuli nabigana tacrifuhum bisimaahum baa layidhi calaamooyinkooda yaa lagu garan laakiin nabigu aada uma faquuqi jirin waxaa layidhi saxaabada waxay dhhi yaa rasuul allah aan madaxa ka goyn qaar badan laydhihi yidhi saxaabadiisuu laaya ila dadku garan maayaad moogtahay way la joogaano way la tukadaan munaafiqiintu waa kuwa wayna gaalada way gaalada haddee gaaladu ha gaalba ha ahaadeen iyo waa wax la arko laiska eegayo dhibkooda iyo jaasuusnimadoodii waa laiska eegaya laakiin ibnu afri waa wax kugu jiro oo dhegta kuu dhigiyo hadda meelaheenna fadhi kudirirka dad waxaa jira yimaado wax ka duuduubo oo meelaha ware waa munaafiqkaas munaafiq wey allah wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man dad baa ka mida ah, yaquulu dhihi aamanaa waan rumaynay bilaahi allaan rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamana waan rumaynay wamaa hum bimuminiina muminiin ma aha hoosay gaal ka yihiin culimadeennu waxay noogu laqbayn jireen kufri caloolo bayna dhihi jireen culimmadoodna af soomaaliga aad bay u yaqiineen kufri caloolo gaalnimadii qurqi bay ugu jirtaa yukhaadicuuna allah allay khayaanayaan iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay bay khayaanayaan yacni iyaga siday la tahay doladan khayaano kula dhaqmo oo afka baarkiisana maqashiiyo hoosana danihiisa ka wata gaalada iyo yahuud iyo waxaasay u shirayaan la shirayaan wamaa yakhdacuuna ma khayaanayaan ilaa anfusahum naftooda mooyaane dhibku iyagu muu ugu soo noqon wey qofku falka uu sameeyo hadduu cid kale ku xume leeyahay isagu mu dib ugu soo noqon uma yashcuruuna mana oga dhibaatadiina iyaga dib ugu soo noqon fii quluubihim qalbigooda waxaa ku jira maradun marad jiro fazaadahum allaahu alla wuxuu u ziyaadiyey maradan jiro walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul bimaa kaanuu yakdibuuna beenintay beeniyeen darteed maradka qalbigooda ku jira waxaa weeye waa shaki ilaahay shaki buu u ziyaadiyo markay aayaddu soo degto yayna rumaynayn waa shaki shaki ku dar aayaddii hore markii hore shaki baa ku jiray haddana shaki buu ilaahay u ziyaadiyo aayad kasta oo soo degta way beeninayaan shakigunbaa usii kordhiba usii weynaan marka dambe qalbigu u qallale markaa waxay noqon waxaan qiimad lahayn bay noqon fii quluubihim qalbiyaalkooda waxaa ku jira maradun jiro waa shaki weyn shaki jirada fazaadahum ullahu alla wuxuu u ziyaadiyey maradan jiro markasta oo waxay soo dego way shakinayaan walow muxuu ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul bisababi maa kaanuu yakdibuuna bisababi kwnihim kaadibiin icraabta waxba isku sii daalin mayne bisababi maa kaanuu ahaanshayaalkooda sababteed yakdibuuna ay beeniyeen sifadooda waxaa ka mid a ah, waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo laa tufsiduu ha fasaadinina habiinina fi lardi dhulka ha fasaadinina qaaluu waxay dhihi inamaa naxnu anagu muslixuuna hagaajiyayaal baanu nahay wax wanaagsan baan samaynayn oo dhulkaa fasaadinin waxaa looga jeedaa yahuudday u tegi markaasay sirta muslimiinta u sheegi haddana way soo noqon haweenka islaamka iyo dadka meeshaa jooga iyay wax u sheeg sheego waxayn oy dhibaato ku samayn waa ifsaad dadkiiba isku dirayaan waa namimyaal dadkay xamanayaan waa ifsaad weyn war markii len may waa iska kabtan waaas saasa maaha leeyihi muslimiin baana waay leeyihin wixii way qiranayaan moogtahay kabtanun baan uga jeednaa waxaase wax dhibaatale male bay leeyihi hadda dadka haddana way joogtaa taasi ogow kaama maqna waxaan in badan ku celcelinaynaa qur-aanku inagu ina sheegaya dadkii hore ma sheegayo dadkii hore wuu sheegaya laakiin inaguna waa ku jirna idaa qiila lahu markii lagu yidhaahdo laa tufsiduu fi lardi wa dhulka ha fasaadinina oo beenta iyo balaayadaad dhex wadaan ka daaye qaluu waxay dheh inamaa naxnu anagu muslixuuna wahagaajiyayaal baana wa suubiyayaal baana waan suubinayna waxaan waana kaftan allah wuxuu leeyahay alaa inahum iyagu <coughs> alaada waxaa la yidhaha tanabuga carabiga alaa hooyaay bay culimada qaarkeed ku laqbeeyaan annagu se markaan naxwahii akrisanaynin xarafku gooni macno uma sameeyaa la yidhaha alaa inahum iyagu humulmufsiduuna kuwa wax fasaadiyey weye walaakin laa yashcuruuna hadday og mufsidiin inay yihiin oo isku wadaan way isla quman yihiin bay ka dhigan ma oga marka la leeyahay way isla quman yihiin ruuxa waxa ugu daran intuu dembi sameeyo haddana isla quman ruuxa dembigu la xun yahay wuu toobo keeni karaa bilmatan ruux baa dembiila laakiin wuxuu garanayaa waxan inuu dembi yahay buu garanaya ruuxa rajaa laga qabaa waa la hanuunin karaa laakiin qofku intuu dembiilaha yahay haddana isla quman baladu tabdhi ah, baladu tabdhi allah wuxuu leeyahay idaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo laa tufsiduu fi lardi qaaluu waxay dhihi inamaa naxnu anagu waxaanu muslixuuna suubiyayaal baanu nahay war waxaan o dhan de waana kaftanay soo saaxiibada yamaha yahuuddan aan u tegaynay alaa inahum iyagu hum keligoodba almufsidiina damiiru shani baa layidhi damiiru fasli baa la yidhahyo waa waxbuu soo keligood baa mufsidiina walaakin laa yashcuruuna ma ogeyn inay mufsidiin yihiin way isla quman yihiin waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya kamaa aamana naasu dadku siduu u rumeeyo war muhaajiriinta iyo ansaarta iyo dadka muminiintihii siday wax u rumeeyaan u rumeeyo nabiyullaahi maxamed raaco oo jihaadka galo oo dadka lamid noqdo markii lagu yidhaahdo qaaluu waxay dhihi anuminuma waxaanu u rumayn kamaa aamana sufahaau dadka doqomada ahee liitayaashaasay wax u rumeeyaan kamaa aamana sufahaau sufahaada yani saxaabadaynu ku yaqaanin ila waxa weeye haddaba inagu waan idhahnaaye ninka wadaadkao daacadiiyo aad ugu dadaalo dad baa waxay dhahen danihiisii buu ka tegay meeshaanbuu sida u fadhi marka dadkan danahoodii ka tegaya waxbaanu jihaadin ee xoolahoodii dadka kala siinaya waxaasana anaguma doqomeedna moodaysaa weyn waa sufahay kuwada safiir waxaa la qofka aan waxba garanayn doqonka ah idaa lahum markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeye kamaa aamana annaas sida dadku u rumeeyey qaaluu waxay dhihi anuminum waxaanu u rumayn kama amanana sufahaau sufahadu doqomada liitagii siday wax u rumeeyeen ma danta yadaanu ka tegayna intaan cid kala raacno ninkaa carabka ee meelheble ka yimi waxaanu ka dabagelayna ee maka ka yimid ee reer qureyshe alaa inahum iyaga hum sufahaau keligood baa sufaha iyagaa doqomo ah oon dantooda garanaynin oo allihii abuuray garanaynin oo xaqan iyo wanaaggan iyo loo sheegayo diinta islaamku ee xagga diinnimo iyo daacada mooyaane nolosha lafteeda qayb ka qaaday qofku markuu muslim yahay danihiisa wuu garanaya wax xun buu iska dayn wuxuu ka faa'iidi buu garan wixii aan faa'iido lahayn buu garan waa nin isla jooga qof isla jooga wey alaa inahum hum sufahaa keligood baa sufahaa sufaha kale ma jirto walakin laa yaclamuuna ma oga inay sufaaha yihiin ma oga way mise laqumayn waidaa laquu markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu muminoobay qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay muminiin baan nahay bay dhihi waidaa khalow markay la cidloobaan oo u tagaan ilaa shayaadiinihim hogaamiyeyaashoodii shayddaamaha ahaa qaaluu waxay dhihi innaa anagu macakum idinkan shayddaamaha ah yaan miciina nahay inamaa naxnu anagu mustahziuna kuwa aan u tagnay waan ku jeesjeesayna markay muminiinta u yimaadaan ee la yidhaahdo war maxaad yahuudiya dee xaggaa ka doonteeno maajihaadka wax ka gashaan war muminiin baa nahay de waa idinla jira waa idin garab taagannahay bay dhihi kuwii kale markay ku noqdaan waxay dhihi war maxaad ugu tagteen markii layidhi kuwa war waa ku jeeseeseen waa ku waa ku jeesees waa ku cayaaraynay si kale iyaga lama haysano labadii qoloba waa mudabdabiina bayna dalik laa ilaaha haula walaa ilaaha la midna ma aha waa fulayga iyo caadadiisa tahay iyo danaystaha qofka danaystihii wax badan xaqii oo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhihi aamanaa rumaynay marka idinla mid baanu nahay oo muminiin baanu nahay waidaa khalow markay la cidlaysaanoo u tagaan ilaa shayaadiinihim shaydaamahooda shayaadiintu waa yahuuddan iyo munaafiqiintani waxaanay u tegayaan qaaluu waxay dhihi innaa anagu macakum micinana waan idinkanaanu idinla jirnahay idinkaanu idinla jirnaa inamaa naxnu anagu mustahziuuna waan ku jeeseesaynay inaan eh, sharaf hayn aad moodaysaan waan ku allah ystahzi bihim allahu alla ystahziu bihim ku jeesyeesi macnaa wuu ciqaabi wey muqaabala la yidhaha yacni sida loola dhaqmayo iyo sida loo ciqaabayo yaa jeesjeesa wax sharafa agtiisa alla agtiisa kama leh waa jeesjees marka allah subxaana wa tacaala de ma jeesjeeso laakiin wuu jeesjeesi waxaa loo leeyahay sida loola dhaqmay ay shara u sharaf daran yihiin adduunka aakhirana ciqaabta loo marin ruuxaan dan laga lahayn wey ila jeesjeesku waa ruuxaan dan laga lahayn marka allah dan kama lawe allahu alla yastahziu bihim wuu ku jeesjeesi yacni camal jeesjees ah yuu kula dhaqmi wayamuduhum wuu u ziyaadinoo wuu koran yani durba ciqaabta ku soo fii duqyaanihim xadgudubkooda iyo baadilka iyagoo ku jira yacmuhuuna oo wareersan macnaha naftu waxay dhihi kartaa dadkan baadiliinta ee balaayada samaynaya ilahay ciqaabta ma u soo dedejiyo naftu way dhihi kartaa iyagoo baadirkaa ku jiro muddo ugaadinta loo kaadiyey jacayl la jecel yahay hamoodina waa lala sugay in allaha la yumli aalim idaa akhadahu lam yuflitu waa xadiis saxiix ilaahay daalimka cabaar baa loo kaadin waa la baardaajin bay soomaalidu tira waa la baardaajin dembiga unbaa u sii badan haddii durba la qabto inuuba toobo keenaa suuragala mar hadduu shaydaan raaca yahay waa la yar baardaajin waktiguuna filaynin baa dhab la siin allahu yastahziu bihim wayamudhum wuu u taagi cimriga wuu u dheeray yamudhum wuu u fidin fii duqyaanihim xadgudubkoodii iyagoo ku jira yacmahuuna oo wareersan ulaaika kuwaasi gaalada ah ee munaafiqiinta ahi aladiina kuwii ishtaraw dalaalata baadidii ku iibsaday bilhudaa hanuunka famaa rabixad ma ribxin ma faa'idin tijaaratuhum ganacsigoodii dalaalkii yay hanuun ku iibsadeen waxa weeye iibsigu macnihiisu wuxuu ku suuroobi hanuunkii baa hor yaalla nabiyullaahi maxamed baa la jooga culimadii baa la joogta qur-aankii baa lagu aqriyey waxay hanti u leeyihiin baa laga soo qaaday marka mar haddii nabigii iyo hanuunkii la joogo oo kitaabkii qur-aanka ah uu la joogo hantidoodii wey oo way heli karaan dalaal bay ku soo iibsadeen dalaal saydaanku wato iyay kusoo iibsadeen marka ee dalaalkii ay doorteen ee xaqiina diideen baa tijaaro lagu shabahaya rabixatuna waxaa la yidhaha tarshiix isticaarada mushabahabihiga waxa u cunamayay sii xoogeyn adu taa inaga dahay nagu haynayo marka waxa ay ka tijaaradoodii waxay noqotay hanuunkii bay ku iibsadeen dolaal marka hanuunka miyagaa lahaa say ugu iibsan ha fursad bay u heleen nabiyullahi maxamed baa la jooga qur baa la jooga waanintii iyo dacwadii baa la joogta iyagoo gacanta ku hayo milki u yahay baa laga dhigaya ulaaika kuwaasi aladiina kuway sanawu dalaala baadida ku iibsaday bilhudaa hanuunkiyo famaa rabixad ma faa'iidin ma ribxin tijaaratuhum tijaaradoodii oo dalaalkii iyo xaqii ay isku iibsadeen kamay faa'iidin dhinac kale dee muminiintu qofka muminkii markuu isagoo dalaal iyo wax ku jira xaqa arko isna hadda wuu faa'iiday rabixiisii wuu faaidey dhinaca kale aad buu uga faaiday wamaa kaanuu muhtadiina mana hanuunsana xaqaba ma garanayaan wadada ma yaqaaniin way jah wareersan yihin wamaa kaanuu ma aha kuwaas mar hadduu qofku xaqa ka leexdo oo baadida iyo dalaalka iyo shaydaan u leexdo weligii muhtadi maaha wamaa kaanuu